Thank you. maanta waxaana wanaagsan dhegeystayaal idirkiin baa meel waliba aad joogtaan is iswalbood inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taariikhdu waxaa ku aaseysan tahay afar tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sannadda qodobadaad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka ah warbixinno iyo sidoo kale waraysyo la xiriira lix sano ka hor maanta oo kale wixii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho oo boqolaal ruux oo rayada ay ku dhinteen mid ka mid ah qaraxyadii ugu weynaa ee ka dhaca soomaaliya waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa hogaamiyaha puntland siciid deni oo ka hadlay arrimaha muranka uu ka dhashay ee la xiriira doorashooyinka puntland xilli uu sheegay inuusan muddo kororsi doonayn mucaaradkuna durbaamo jawaab ay ka bixiyeen oo walaac ay ka muujiyeen hadalkiisa waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in markaa la kala saari doono shakhsiyaadka ku miran hay-adaha dowladda ee markaa qaarkood laga yaaba inay la shaqeeyaan shabaab waxaad kaloo dhegaysan doontaan israa'il oo duqeyn ku dishay toddobaatan ruux oo rayid ah oo gawaari ay saarnaa in lagu duqeeyay marinka khaza xilli kumanaan kun oo dadka falastiiniyiinta ay ka cararayaan guryahooda oo ay israa'il u qabatay afar labaatan saac inay kaga baxaan marka waqooyiga marinka khaza qodobadaasi kuwa nagu soo kordhay ayaad degeysan doontaane mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal bismillaahi nabad bismillaahi nabad بسم الله نبت بالله نار Bye. heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal gabadhii halkii ay fadhiday markaas waxaa weyn xali oo dhan ilaa isaqda dhex meeshaa taagnaay dada jirta meel u dhexaysa waxaa ka helay gacanteeda midig oo go'an waa aqoonsanay gacantaas gacantaasaa qaadanay baakad baa ku ridnay dhibaatadan maaha dhibaato dowlad keliya loogu dan leeyahay shacabka soomaaliyeed ayaa loo soo dhigtay iska qabtaan masiibada ku dhex jirto kollay maalin baa dhimo laheene aan xoo hayto isdifaacno meeshaan soobaa joobi baa'uur weyn agtay soo mar oo xoogmar xoog markoo ku soo mar xagga camal markotay hal maro dhiudhe marko dhiudhe annaga dhinacaana ku roornay dhammaan waa isku jahwareeray orooraa jabsaday ah, ah oo daamaraay labada gees baabuur laga soo buuxiya walxaha qarxa ma dhihi karo nukliyeer baa baabuur lagu soo shubay waa nalagu gubay waxa nagu gubayna waa carruurtii aan dhalnay oo aan korinay oo aan kabinnay waxaan nahay hooyooyin gablan ah oo bannaankana ku gablan ah gudahana ku gablan ah qof soomaali ah oo hilibkiisao gubtay bac lagu shubo oo dhulka hoostiisa la geliyo waa taariikh ooyin leh waa taariikh madow waxaanu samaynay maxaa ummadayna loo xasuuqaya horumar ha gaarina miya waxa noola xasuuqa maxay galabsadeen maatidii zooba lagu xasuuqa dowlad ma ahayn waxa meesha lagu xasuuqa dad masaakiina oo nolol maameedkooda iska wato ayaa meesha lagu gumaaday ilaa iyo saddex boqoloo qafood wax la maqla ma ahan qof kastaba haddii aa weydiiso ma hadli karo ayuu ku leeyahay dadkeena isga saddexba alo go-een ilaahay waxaan ka barinay ilaahay u naxariisto dadkeena masiibo qaran bay nagu habsatay shacabkana waa inay dowladda la shaqeeyaan waa inay soo sheegaan meel kastoo ay ku jireen dadkeena xasuuqay dadoo kale qaraxoodeena waa xasuuq intaan isu taagnaa maan arkintanoo kale weli weligii maan arag masiibadaa nagu dhacday shacabka waxaa kula dardaarmaya maalin walba inay soo baxaan oo la dagaalamaan saxaabadu waa inuu dhagax ku dagaalamo maxaa barnaamijka ogaanayan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownay lix sano ayaa laga joogaa markii qarax aada u xoogan uu gilgilay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho qaraxa oo laga soo buuxiyey gaari xamuula ah. waxaa marka uu ahaa mid kamid mid ah ama la dhihi karaaba waa qaraxii ugu weynaa ee ka dhaca geyiga soomaalida taariikhda inta la ogyahay waxaa qaraxa ku dhintay boqolaal ruux iyadoo dadka ku dhintayna markaa qiyaas ahaan la gaarsiiyey siddeed boqol ilaa kun ruux tiro kun ruux ka badanna waa ay ku dhaawacmeen ma jira qaraxa qof xilka looga qaaday qof loo soo xiray iyo sidoo kale dad markaa ku waayay mansab iyo magacba marka laga soo tago dad soomaaliyeed oo boqolaal ruuxa inay markaa ku geeriyoodeen boqolaal kale ama kumanaan kalena ay markaa ku dhaawacmeen sidoo kalena dad badan uu ku reebay xanuun maskaxiyan ah iyo murugo iyo urkutaalo dad caruur badan ayaa ku agoontoobay rajo ku noqday dad badan ayaa waayay dadkii ay jeclaayeen sidoo kale walaalo ayaa waxa ay waayeen markaa dadkii la dhashay waalidkood hooyooyin iyo aababa si guudna waxaa qaraxa uu markaa ku reebay dadka soomaaliyeed xasuus aad u murugo badan marnaba ma iloobi doonaan ummadda soomaaliyeed wixii dhacay afarii bishii oktoobar waxaa qaraxa sidoo kale uu saameyn badan ku reebay oo ku basbeelay amaba ku hanti beelay dad soomaaliyeed oo uu saameeyey ma jiro qaraxa guri aan laga dareemin xilliga markii uu dhacay saameyntiisa guri walba waxaa taalay baroorta taacsida iyo sidoo kale dadka dhibaatada ay kasoo gaadhay oo markaa la dareemayay guri walba saameynta uu ku reebay qaraxii ka dhacay isgoyska zoobe sanadii laba kun iyo bishii oktoobar waxaa markaa aynu wareysanay mid ka mid a ah dadkii dhibanayaasha ahaa ee saaxiibadii iyo dadkii la socday ay ku dhaawacmeen sidoo kalena ka mid ahaa dadka laftirkooda dhibanayaasha ah ee qaraxa uu dhaawac ka soo gaaray waxa uu ka hadlayaa wixii uu ogaa inkastoo laftirkiisu ay weli ku dambeyso xusuusta murugada leh ee iyo saameyntii ay ku reebtay maskaxiyan qaraxii ka dhacay afar iyo bishii oktoobar sanadii laba kun toddobiyo magaalada muqdisho walaal waa dhowahay eh, maanto kale waa maalin xoogaha runtii noo saba aada u maalmahaas kamida maalmaha maalin aan ku dhaawacmay qaraxii zoobe xaqiiqdii eh, markii haddaan dib hadda usoo xasuusto waxay maalmo oo ingaara ah. oo xanuunaan dareemo wa maalinkaas wixii dhacay halka aada maraysay bal haddaad sheeke ahaan nooga sheekeyso anaga dhegeystayaasha wallaahi xaqiiqdii meesha waxaan maraya gooska oobe gawi ahaan markii laana meesha meel jaamac iska dadka inta badan waxaa waaye marka jaamna qasooda waa dareemaysaa meella maraa la kala dhawaynaya marka aniga meeshaan marayna waa lagoynan aniga yar sila saaxiibkii ah hal mar un baa waxaan dareenay oo macnaha nagu dhacay dugtii xooga badnayd marka aniga yarka saaxiibkii ah meeshii noogu isku dambeysay alxamdulilah ana waa ku dhawaamay hadda waa waa fiicanahay waa kasoo kabtay marka wax eh, waa gartay markaa eegto bal jawiga siduu ahaa meesha zaxmada ka jirtay iyo jaamka ka jiray iyo waxa dhaca markii aad maqashay maxaad qiyaasatay markaa adigu dareenkaaga siduu noqday dii meeshu eh, dareenkayga waxa waaye wax inta soo koobi kara ma ahan u dhaxay waad dareen kartaad adiga asxaabtaada oo socdo markay aada isweydaan oo kaleet waad dareen kartaa meeshiina wax ka dhaho marka waa hadda kusinta kusoo koobi kara maahan intii maalintaa maalin aad ugu murugo badan bay ahayd waa garta dhaawac kusoo gaaray marka goorme ogaatada dhaawac tahay qaraxi waa u dhacay meeshii waddadaa maraysay jugta xooganeedaad maqashay goorme marka jugta markay dhacday waxba ma ogeen meesha waa liga qaaday anoo isbitaal jiifo kadib aan soo naaxay isbitaalkan kusoo naaxay anaana markaas oo jubtay dhacaysay inaan dhaawac in kaleas markaas ma oga miirkii ma joogin oo waa miir daboolanta dhulkaa ah, ah, ku dhacday qaraxa waxaa la aaminsan yahay in dad dadka soomaaliyeed qof waliba uu markaas u taabtay adi ahaan siduu ku saameeyey qaraxa marka laga soo taga dhaawaca ku gaaray maskixiyan qaraxu jugtiisa intuu la ekaa waa marka saameyn nolosha saameyn nocee ayuu ku reeb haqiiqdii horta eh, way jirtaa eh, jugti xooga badneed iyo inaan bilowin eh, iyo muddo badan xataa eh, yani dhawaaqii iyo waxoogaa eh, weli aan dareemo oo weli iga dhex buuxo balse hadda waa alxamdulilah fiicanay hadda alxamdulilah hadaba xasuusto waxaa waaye waa niyadeeda wax badan bay dareentaa waayahay qaraxa dadka soomaaliyeed si guud buu u saameeyey qoys uuna qof ka dhiman ama ka dhaawacmin ama qof waayoyahay adi ahaan marka laga soo tago dhaawacaas u gaaray ma jiraa dad asxaabtaada ehelkaada oo markaa ay qaraxa ama ku geeriyooday ama ku dhaawacmay ama ku curiyaan waa jiraan eh, axaabteyd oo saaxiibkeyga ugu wen oo isla soconay aan kuwada dhaawacanay eh, dad ehelkaana waa jiraan oo ku marka inkana masha allah unaxariisto waxaa waaye ninkii dhawaamatin oo daawac ilaah ufududeeyeyna waa dadakaheenba ilaah siiyaayo walahi qarax waa maqli jiray oo qarax a dhacay waa maqli jiray laakiin maadaama waa kii igu horreeyay oo ama la kulmo ama ku dhaawacmo runtii anigu xaggayga ahaantii qaraxi ugu weynaa oo xaggayga codkaasaad maqlayseen waxaa waa mid ka mid a ah dadka dhibaanayaasha ah ee markaa waxyeelada kasoo gaadhay ama ku dhaawacmay qaraxii lix sano ka hor ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho tira male dadka dhibanayaasha ah ee ku curyaamay dhibaatadu kasoo gaadhay si maskaxiyana iyo si guudba caafimaad ahaan jirkooda ama xubnahooda ku waayay waxaa jira dad kale oo badan oo soomaaliyeed oo markaa dadkii ay jeclaayeen waayey sidoo kalena saameyn uu ku reebay qaraxii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho waxaa markaa jira munaasabado iyo sidoo kale arrimo lagu xusayo laguna xasuusanayo murugadii iyo xasuustii eh, murugada badneed ee qaraxii zoobe ku reebay dadka soomaaliyeed iyadoo muqdisho markaa lagu qabanayo munaasabad ay ka qeybgalayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo maamulka gobolka banaadir oo markaa lagu xasuusanayo laguna markaa dareemayo dhibaatadii dadka gaadhay iyo weli in markaa ay sii muuqato dhibaatada maadaama lix sano kadib sidii uun ay dadka soomaaliyeed dareemayaan culays dhanka amniga ah iyo sidoo kale in mar weliba ay u nugul yihiin in la qarxiyo lana dhibaateeyo dhinaca kalena madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa markaa ka hadlay arrimo badan oo ku aadan arrimaha puntland oo khilaaf uu ka taagnaa si gaar ah arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo khuseeya nidaamka puntland xubnaha mucaaridku oo durbaba ka jawaabayna waxay sheegeen in siciid deni hadalkiisa u muuqdo mid boorisku qaris ah wuuna mar weliba ka go-an tahay muddo kororsi iyo inuusa sharci daraa kusii joogo xafiiska xili muddo kooban ay uga hartay siddeeda januari oo ah marka ugu dambeysa ee la rabo inuu qabto doorashada madaxtinimada puntland xilli uu sheegayo siciidan in laga guurayo nidaamkii hore ee doorashooyinka ee xildhibaanadu ama golaha wakiiladu soo xulayeen odayaashu loona guurayo doorashooyin qof iyo coda xisbiyana ku tartami doonaan waa kan hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni waxay ku timaaday adkeynta midnimada wadatashiga ilaalinta xeerka iyo dowladnimadii la adeegsaday guulahaas isdabajooga ah kuma ekaan puntland waxay qayb ka noqdeen hadafkoodii afraad ee ahaa leelid zoolo soomaaliyeed oo federaal ku dhisan waxay qayb weyn ka qaateen sidii dalka soomaaliya ay uga dhalan lahayd dowlad ka baxda ku-meelgaadka ku dhisan nidaam federaali ah oo hanata dhammaan geyiga soomaaliyeed bulshada soomaaliyeedna loo celiyo talada nasiib darro muddadaas dheer lama gaarin dowlad soomaaliyeed oo dalka soomaaliya oo dhan hadhatay oo ku dhaqda nidaamka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dalka u degsan weli waxaa jira qayb soomaaliya ka mid ah oo taagan inay dalka ka go weli waxaa jira qaybo badan oo dad argagixisaa gacanta ku hayaa weli waxaa jira meelo aanan gaarin adeegyo bulsho iyo ammaan arrimahaas soo socday muddada dheer waxaa puntland runtii gaari weyday ama qabsan weyday inay dhammaystirto qodobkii ugu muhiimsanaa ee bulshada soomaaliyeed ay sugayeen qodobkaas oo ahaa qodobkii lixdan iyo sagaalkii isbeddelkii dowladda rayadka ah ku yimid ka dhashay waa qodob gobollada puntland taariikhda ugu adkaysan madaxweyne cabdirashiid cali sarmaan kallaa u naxariistay lagu dilay dalka cingalaab ka dhacay la laabay dhammaan shuruucdii iyo qawaaniintii jirtay la baabiyey axsaabtii la xirxiray siyaasiyiintii dalka soomaaliyeed uu galay marxalad kelitalisnimo ah iyo militari ah iyadoo aan u aanaynayno xilliyadaas duruufihii un dalka iyo adduunka markaa ka jiray laakiin midho dhalkeedu wuxuu noqday dadka soomaaliyeed inay dib dambe ay isugu soo noqon dagaallo sokeeye ka dhacaan burburka weli u taagaya puntland waxay garowsatay hogaankeedii dhaqan iyo keedii siyaasiyeed ee markaa jiray inay ahayd meesha sartu ka qorantay in talada jujuubka ah oo koobani aysan noqonayn mid midho dhal ah ee talada dadka loo celiyo waxaa lagu xardhay xeerkii iyo axdi qarameedkii u horreeyey sagaashan sideed waxaa la go-aamiyey muddo saddex sanaa in la helo nidaamka xisaabta badan iyo doorashada qof codka waxaa lagu xardhay dastuurkii puntland ee la sameeyey waxaa lagu qoray dastuurkii soomaaliya ee laba kun iyo laba tobankiisa qawaaniinta maanta soomaaliya ay leedahay meel kasta iyo heer state iyo heer federaal waxaa ku wada yaalla dowladda soomaaliya inay tahay dowlad dimuqraadi ah oo federaal ah oo hanaanka doorashadu uu yahay hanaan doorasho qofiga puntland shan iyo labaatankaa sano ay jirtay duruufo kala duwan ayay soo martay marna madaxdii dalka ka jirtay kama aysan gaabsan sidii yoolkaa loo gaari lahaa madaxdii kala duwanayd duruufaha kala duwan ee markaa jiray way dhici kartaa mararka koowaad inay hortabinta yeelan ama duruufaha amni ay horreeyeen ama duruufaha nololeed iyo leelidda hay-adaha dowladdu ay sabab u hayeen waxaase muddadii u dambaysay oo shan iyo tobanka sano u dambaysay la horumarinayay sidii dalkan u heli lahaa doorasho qof iyo cod ah laga soo bilaabo xukuumaddii cabdiraxmaan farwale oo wax badan ka qabatay shuruucda iyo qawaaniinta doorashooyinka aasaastay guddigii doorashada ugar madaxweyne cabdiweli sidoo kaleeta ayuu guddigii doorasho cusub sameeyey horumar xagga shuruucda ah isku dayay ballanqaadkii ugu horreeyey ee dowladda markay dhalatay aasaaska u ahaa wuxuu ahaa dareenka bulshada oo ah in la helo doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay masiirkooda ay ka qayb qaataan waxaa ilaahay mahaddiisa in dowladdan ay u hirgashay inay isku daydo inay la timaado ka go'naansho inay ka xaqiijiso inay xaqiijiso rabitaanka dadka reer puntland waxaa markii ugu horraysaba la aasaasay golo eh, ama guddi doorasho kumeel gaar ah kaasoo ku guulaystay inuu abuuro inuu dhammaystiro shuruucihii ka dhibnaa doorashooyinka inuu diyaariyo sidii doorasho saddex degmoo hordhaca loo samayn lahaa si loo ogaado awoodda dowladda puntland ay u leedahay inay doorasho qaban karto si nabad ah oo xasilan oo deggan oo caalamka oo dhan uu qiray oo ay joogeen goobjoogayaal caalami ah oo wax ah iyo wax dib u dhaca aysan dhicin dadkuna ay u dhiibteen codkooda si hufan waxaa xigtay in guddigii uu ka bartay khaladaadkii doorashadaas meelihii dhaliilaha ka jiray haddii ahaan lahayn kuwo xeerarka ah iyo haddii ahaan lahayd kuwo habraacyada iyo farsamada ah waxay u qalab qaateen siday u qaban lahaayeen inta kale ee suuragalka ah oo doorasho ay ka hirgeli karteen haddaysan jirin duruufo amni ama duruufo kaleeto ku xeeran waxay go'aamiyeen inay soddon degmo ay doorasho ka qabtaan waxay diyaariyeen dhammaan shuruucdii iyo xeerarkii iyo agabkii iyo shaqaalihii arrinta gudanlah waxay sameeyeen oo markii ugu horreysay ah in la sameeyo sohdimaha degaanka iyo degsiimooyinka ay doorashadu ka dhacayso ama ay dadku codkooda ka dhiibanayan waxay ku guulaysteen in ay sameeyaan shan boqol ama lix boqol oo seejo oo ku salaysan hannaanka iyo habka bulshadu u degan tahay waxay ku guulaysteen in ay kala xadeeyaan degmooyinka oo aanan hore uga dhicin puntland iyagoo ay jireen degmooyin hore oo dowladdii hore laga soo gaaro xadhaysan iyo degmooyin fara badan oo aasaasmay si xale loo kulankarsana waad garan kartaan dhibaatada dadka soomaaliyeed ee degsiimada iyo dholalku ay leeyihiin waxay puntland u baraartay inay dadkeeda iyadoo la tashanaysa ku qanciso inay samayso sohdimo ay leeyihiin degmooyinka oo maanta noo fadhiya waxaa lagu guulaystay in la sameeyo registration ama diiwaangelin dadka reer puntland iyadoo ay adag tahay wadciga wacyiga dadkan oo weligood aanan arag jiilasha hadda jira doorasho wax la yidhaha waxaa sidoo kaleeta ku cusbaa bulshada degaanada oo dhan waa markii ugu horraysay oo golayaal degaan dadkani doortaan xataa xilligii dowladdii rayidka ahayd ee sagaalka sanaha waxaa la dooran jiray waxay ahayd gole baarlamaan oo keliya ah oo heer federaal heer soomaaliyeed ah waxaa hadda la dooranayay golayaal degaan oo runtii culayskooda iyo dareenkooda lahaa waxaa la doortay toddoba boqol iyo soddon wax ka badan oo soddonkaas degma ah ama siddeed boqol ku dhow marka ku hore lagu daro oo muwaadiniin ah oo musharaxiin ah oo ay u tartamayeen sagaal urur siyaasadeed saddex kun afar kun oo qof wax ka badan ayaa tartan galay oo dowladda puntland ay awood u heshay inay maarayso oo kala madayso oo ay doorasho hufan oo xalaal ay ka dhacdo oo maanta cid walba ay ogsoon tahay haddaba intaas ay dowladda puntland maraysay waxaa mar walba hareer socday caqabado ka imaanaya bulshada iyo caqabado ka imaanayay dad dana gaara leh arrimaha bulshada ka imaanayay xoogooda waxay ahaayeen wacyiga iyo dareenka ay ka qabaan doorashada waxaase lagu guulaystay guddiga doorashada oo kaashanaya ururada aan dawliga ahayn dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka reer puntland gudahiya dibad jooga in wacyigelin baahsan laga sameeyo oo dadku ay u sahlanaatay inay ogaadaan natiijada meesha loo socdaa waxaa ilaahay mahaddiisa inaan ku soo beegannay xilli aaladda wax laysugu isugu ay horumartay xilli dadku meel kasta uu joogo goobtaas iyo meel kasta waxa ka dhacaya la waxaa farxad ah in dhulka sidaa u ballaaran ee baaxadda intaa la eg leh ee qaarkood kun iyo shanta boqol oo kilomitr isu jireen oo meelo fogfog ah iyo degsimooyin aan jidad gelin mar qura shan boqol iyo soddon sheejo in doorasho ka dhacday lixdii maqribnamo markii la xihana tirin loo bilaabay iyadoo meelaha qaabkood aysan lahayn koronto oo matooro u shidnaayeen qaarna toorshas u socdeen waxaa lagu guulaystay tobankii habeennimo in natiijadii la hayay sida adduunka kaleeto oo arrin runtii bogaadin mudan oo dadka soomaaliyeed u ah farxad iyo horumar ay ku naaloon karaan haddaba dadka diidan ee isku dayayeen inay mar walba joojiyaan waxay adeegsanayeen markii ay waayeen sharci ay ku joojiyaan markii ay waayeen xujo ay bulshada usoo bandhigaan markii ay waayeen inay dadkooda qancin waayeen waxay u leexdeen inay adeegsadaan qori jidgooyooyin sameeyaan meelo badan isku dayaan inay ka joojiyaan laga soo bilaabo xilligii eh, xadaynta la samaynayay xilligii diiwaangelinta la samaynayay xilligii doorashada la gelayay nasiib darro degmooyinka qaybtooda ayaa waxaa loo diiday dadkooda iyagoo kaararkooda gacanta ku haysta inay codki galaan arrintaas qabsoomidda doorashadu way xaqiijisay dowladda puntland dadkuna inay rabaan awoodna u leedahay marka waxaa iyadana hareer socotay dowladda puntland oo mar walba la macaamilaysay sidii doorashadaas loo xaqiijina madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay arrimaha ku aadan doorashooyinka puntland oo weli khilaafu ka taagan yahay xilli uu sheegay inaan u socon mudo kororsi intaa kadib xubnaha la baxay madasha siyaasadda puntland ee mucaaridka qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in hadalka siciidani uu muuqdo mid markaa lagu marhabaabinayo shacabka puntland isla markaana qorshihiis uu yahay muddo kororsi inuu xafiiska ku joogo sharci darro ah maadaama ay sheegeen inaysan iyagu aqbalsanayn horena u qaadiceen dhisida guddiyada doorashooyinka puntland wax kabeddelka dastuurka iyo arrimo kale oo badan sidaa darteed marnabo aysan ku qanci doonin hadalka siciid cabdulaahi deni inuu u arkaan mid markaa uu ugu tumanayo dastuurka puntland uuna doonayo muddo kororsi weli barnaamij waladeysanaysaan keenana waad socotaan dhegeystayaal barnaamijka ogaala degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaana wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka qaybgalayay munaasabad markaa soo dhoweyn oo loo sameeyey wafdi ka yimid dhowaan gobolada s c waxa uu sheegay inay muhiimtaas dhexgalka bulshada soomaali meel walba ay degtana aynay kala maarmin wuxuu kaloo ka hadlay arrimaha ku aadan in markaa ay jiri karaan in xukuumaddii hore gaar ahaan xukuumaddii madaxweyne hasan cabdulahi farmaajo isku miran ku aadan xubnaha ka shaqeynaya hay-adaha dowladda iyo sidoo kale al-shabaabka ay dowladdu dagaalka kula jirto waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo arrimo badan ka hadlay in gobolka banaadir iyo gobolladaasi ay isbartaan oo furo isbarasho waxqabadkii iyo qaabka shaqada iyo xogtaba in la iswadaarsado maadaama laba gobol oo soomaaliya ku wada yaal inay isbartaan oo maaragta haddaba mashruucii hogaamiyuhu ku dhawaaqay inaad istijaabo fiican u samaysay oo qeyb aada maaragta tiri annaguna waxayna contributionkeenaan ku daraynaa runtii waa arrin weyn kulankan waxyaalaha uu dhalay ayayna ka mid tahay intaas ka sokow waxaa rabaa inaan bogaaliyo wafdigo muddo dheer nala joogay oo hogaamiyuu hogaaminayay aan soo dhoweynay maalmaha oo dhanna kulamo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la lahaa kulamo midho ah, oo runtii dhammaan ujeedooyinkii iyo howlihii ay halkan u yimaadeen oo dhan si guula ay u dhow yihiin inay ku dhammaadaan ayagana imaanshahoodii halkan waa bogaadinaynaa halkan waa sida la sheegay xaruntii dowladda soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waayo baadida waxaa la yidhi hadday muddo maqnaato meesha ay tagto ama qofkay u gasho waxaa loo maleeyaa inuu leeyahay isagu dalkan soomaaliya dal midaysan weeye horeyna wuu u midaysnaa dowladda soomaaliyana waxay u taagan tahay waa midnimadaas waaye waxaa runtii soomaaliya ay ka weynaatay laba arrimood oo oo maaragtay soo ragaadiyey tan koowaad waa dictatorshipka iyo anaa idhi iyo haddaanan waxaan idhi aysan suurto gelin waa ku dilayaa arrintaas soomaali waa ka ducaysatay meel bayna ku xirtay oo halkaas maaragta arrintaas waa arrinta labaad oo ayaduna jirta waxay tahay dee soomaaliya oo muddo jiis ahayd muddo aan laga hadlin in maantay doodeedii ay miiska saaran tahay ay miiska saaran tahay oo dadka soomaaliyeed albaab lagu wada hadlo oo realitigii runta la isugu sheego inuu furmay oo maamulkan s c na ay fureen arrintaas waa bogaadinayna iyadana waa soo dhammaatay runtii soddon iyo saddex sano waqti dheer bay nagu tahay inaan dhalanteed iyo maaweelo dadka lagu maaweeliyo la indhasar cadiy waxaa la joogaa xilligii sida runta ah qolo walbaaba koonfurta soomaaliya dadkeenaan joogana aan runta isku sheegi lahayn dadka kaloo waqooyi joogana ay runta isku sheegi lahayeen labadooda wada jira runta la isku sheegi lahay waktigaas waa la gaaraan u malaynayaa albaabkaasna wuu furmay doodaas waa dood furan oo nin walbaaba la rabo inuu ku darsado si positively ah inuu ugu darsado ra'yigiisa inuu ku darsado arrintaas marka waxaan rabaa inaan gabagabadan lahaa khudbad dheer ma lahayn arrinta khawaarijtoo la sheegay goob kastooo soomaaliya hadda taagan oo looga hadlo waxay noqotay calaamad barmadow oo nagu taalla qof kastoo dhaqaaqa airboort hadduu socdo iyo hadduu lacag xawilanayo iyo hadduu si kaleba u shaqaynayaba bar madow oo qofkii soomaaliya nacab uu qofka kale isaga tiro ama dowladaha soomaaliya inay soo kabato aan rabin bar madow oo laysaga laysku tiray noqotay arrintaas markaa furaheedii wuu bilowday dowladdan iyo madaxweynaha iyo dhammaan xukuumadduba iyo shacabka soomaaliyeedba runtii muddo sanaday halgan xoogan baa lagu jiraa halgankaas miro dhal buu u dhow yahay waxaan rabnaa inaan isku bahaysanno isku kaashanno iyadana oo aan loo kala harin maadaama qof ka badbaadaya baasaboro kastoo aa wadatid kama badbaadaysid in lagu shaabadeeyo kooxdaas khawaarijta oo dhibaatada haysa waana arkayseen shalay ayaa ay ahayd nin halkaa nala joogay oo abwaan noo sheegtay oo waddani noo sheegtay ayaa hal mar waxaa la yidhi waa tegay gabayadiisii markii dib loo fiiriyey anuu maba dhegaysan jirine waa la yaabayba ninkaas siduu dadkan u dhex joogay ma dadkaan wax dhegaysan mase isagaa wixii hadda soo daayo horaa looga duubo waa dhibkaas dhibaatadaas ciidanka nabasugidda kuwa ku jiray oo saraakiil ah fakaday booliiska kuwa ku jiraa ah fakaday milatariga kuwa saraakiila inta lasoo qabtaa la toogtay qaarna ay galeen waa maqlayseen guddoomiyihii baarlamaanka darwalkiisii dee dal waxaan ku dhex jirnayba laysdhex galayba runtii dee waxaas eedaasna dowladdani ma lahane fursad baa la siiyey dadka inay isdhex galaan dowladdii horaana bixisay laakiin hadda waa lagu jiraa hadda in la nadiifiyo oo ayagii baa la iska cararayaba meel ay galaan iyo cid ay usoo riboorgalayaan maba hayaanba arrintaas marka fursad fiican weeye hadda waa la kala socnay haddii awal la isku dhex jiri jiray isu sooconkaas marka waxaan fursad u helaynaa in ayagoo meeshooda jooga in lagu baabi'iyo ama issoo dhiibaan ama maaragtay ay ay aad bay u tabardaran yihiin waana la yaaba aniga qofka hadda ku biiraya ninkaas buuggiisaan wax yar ka akhriyay waa la yaabay contradictionka ku jira iyo siduu isku dilaya wuxuu leeyahay koonfurta soomaaliya way baaba'd mana heshiin karaan waqooyina lama heshiin karaan iyo somalilan siduu u leeyahay asagu somalilandna way burburaysaa buu yidhi mana heshiin doonto haddana wuxuu leeyahay duurkan waxaan u gelayaa waddankaas uu ka dayriyey asagoo keligiisoo tabar lahayn oo markuu u bato buug yar wata ayuu wuxuu leeyahay waddanka dhibaatadaas haysaan wax ka qabanaya yani nin quustay buu ahaa runtii alxamdulilah hadduusan isku kaayo qarxin ilaahay fadligiisa ahayd inuusan inta isku rakibo wixii uusa meeshaan oo kale inta yaraa gabay tirinaya isku kaayo qarxin marka aad iyo aad baa umahadsantihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu ahaa oo arrimo badan ka hadlayay welina barnaamijka kol ad degeysanaysaan markana waxaad isku dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan hadalayntii u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraa axmed soo dhawaada dhegeystayaal waatay cabdirashiidow haddii aan ku hormarno dhanka iyo hadalhaynta dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay arrinta ee nageeye cali khaliif oo la sheegay inuu dhanka iyo al-shabaab u goostay arintaas ayaana hadalhayn weyn ka dhalisay bulshada dhexdeeda ninkan oo sidoo kale ahaa macalin wax ka dhiga jaamacadda ummadda islamarkaana aad looga yaqaano dalka ayaa waxaa la faafiyey qoraal uu horey facebookiisa u dhigay ayaa layidhi waxaana sidoo kale la baahiyey sawirro sheegaya inay muujinayaan isaga oo booqanaya magaalada jilib oo xarun u ah ururka al-shabaab iyo magaalooyin kale oo ku yaala jubbooyinka sidoo kaleeto wasiirka arrimaha gudaha waxa uu shaax ka qaaday in waayadanba ay soo badanayeen eh, shakhsiyaadka u goosanaya marka waxau shaaca ka in arrintan baaritaan lagu samayn doono sidoo kaleeto cadalaynta kale jirta haddiinu eegno ifraax afar iyo tobanka oktoobar labada kun waxay ahayd maalin madow waa maalin ummadda soomaaliyeed ay u ahayd maalin markaasi aad iyo aad u xanuun badan taariikhda soo martay waxaa hadda laga joogaa muddo lix sanaa marka eh, markaynu eegno in ka badan eh, kun qofood oo soomaaliya ayaa waxyeelo ka soo gaartay iyadoona uu ahaa qaraxii ugu saameynta badnaa taariikhda soo mara qaaradda afrika oo markii la eego qaaradda afrika waa qaraxii ugu xumaama qaraxii ugu saameynta badnaa soo mara qulubta dadkana weli aan ka go'in ee ku reebay raadad aad iyo aad weli waxaa jira eh, shacabkii eh, qaraxaasi ku dhaawacmay oo ilaa hadda dhibaatoonaya dhibaato xoogan dareemaya isgooska afar iyo tobanka oktoobar waxa uu qorshuhu yahay maanta ee shacabka muqdisho inay isku yimaadaan sidoo kaleetana maamulka gobolka banaadir halkaasina waxaa loogu duceyn doonaa dadkii ku heshiiday qaraxii aadka u xanuunka badnaa afaritobankaoktoobar saacadii ugu dambeysay social mediaha ayay qabsatay lix san ayaana kasoo wareegatay qaraxii aadka u xanuunka badnaa ka dhacay isgoyska afaritobanka oktoobar isla maanta oo kale ayuu dhacay qaraxa afaritobanka oktoobar farax aad iyo aad cabdirashiid oo markaana haddii aan eegno dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horreysa waxaa ciwaan looga dhigay daahano hortii dafane ayaa jooga waxaa la wariyey in haweenay ay jeclaatay nin feelisuuf ahaa ama xigmadyahan ahaa haweenayda jeclaatay ninkaasi wakhti kasta oo ay kulmaan waxa ay ka filan jirtay inuu ka codsado guur hase yeeshee ma jirin wax damaca wax xaggiisa ka yimid markii ay ka quusatay inuu ka dalbado guur ayay go'aan qaadatay kaasi oo ku wajahan damaceeda kadibna waxa ay ninkii ku tidhi ka waran haddii aan isguursanno ninkii feelasuufka ahaa ayaa ka jawaabay kuna yidhi wakhti isii aan ku soo fikiro in door ah markii uu fikirayay feelasuufkii ayuu ugu dambayn go'aansaday inuu guursado gabadhan jaceylka u qaaday waxa uuna aaday guriga aabaheed isagoo u sheegay inuu rabo gabadhiisa aabbihii dhalay gabadha ayaa yidhi waan ku siinayaa hase yeeshee waxa uu yidhi soo raadi bal gabadha wiilkaygiiow waxa uuna u tilmaamay guri ay ku jirtay waxa uu abbaaray gurigii haweenaydii loo sheegay beriga hore jaceylka u qaaday nasiib xumo waxa uu la kulmay iyada iyo laba carruura iyo seegeeda oo isla jooga lama filaan iyo layaab ayay ku noqotay feelisuufkii arrinta ugu cajiibka badan ayaa waxa ay tahay in muddadii ninkani fakarka ku maqnaa ay ahayd toddoba sano intaasina uusan ka warqabin haweeneeda jacaylka u qaaday waa halka soomaalidu ay ku maamaahdo daahano hortii dafana ayaa jooga qormadaas ayaana ugu dambeysay xubinta bandhiga warbaahinta bulshada nolo kulan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysan qayb ka ahayd barnaamijka ogaale warbixinada kale ee barnamijka dayan agrana in ka badan laba boqol ruux ayaa ku geeriyootay falastiin afar saac ee lasoo dhaafay gaar ahaan kolonyo ay la socdeen dad qax ah kana hayaamayay guryahooda oo ku yaala marinka khaza siday xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee falastiin dadkan waxa ay ahaayeen dad rayada oo ka baxsanayay digniinaha loo jeediyey ay ku aadan in afar labaatan saac gudahood oga baxaan markaasi waqooyiga marinka khaza una wareegaan dhanka koonfurta iyadoo oo markaa xilli ay doonayeen inay ka wareegaan ama isaga baxaanba dhinaca looga digay inay ka tagaan una kusii jeeday markaa koonfurta khaza ayaa waxaa haleelay sidii la sheegay duqeymo ay sameeyeen diyaaradaha dagaalka ee milatariga yuhuudda dadkana waxa ay dhinteen xilligaa sida wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay xaqiijisay sidaasoo kale kumanaan kun oo ruux oo dad rayadoo falastiiniyiina ayaa ka baxay guryahoodii kana cararay waqooyiga marinka khaza kadib digniinta kasoo baxday maamulka yahuuda ee ku aadan in afar labaatan ay uga baxaan dhulka maadaama ciidamada yuhuudda ay gudaha usoo galeen qeybo kamid a ah khaza ayna doonayaan weerar toosoo eventeria ah inay markaa ay ku galaan dhinaca kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in loo baahan yahay in marinka khaza si deg dega ah loo gaarsiiyo gurbad caafimaad maadaama isbitaaladii ay isku bedeli rabaan xabaal wadareedyo iyo sidoo kale goobo dadku ay si silca ugu dhimanayaan maadaama la waayay adeegyadii caafimaad duqeymaha yuhuudduna ay yihiin kuwo joogta ah oo aan loo meeldayin waxaa la burburiyey kaabayaashii caafimaadka isbitaaladii goobihii kale ee ku yaalay marinka khaza iyadoo markaa hay-adda caafimaadka adduunka sida uu madaxeeda ama agaasimaheeda sheegay tedros arenhom gabrizo wuxuu shaaca ka qaaday in markaa ay diyaar u yihiin in loo geeyo adeegyo caafimaad iyo gargaar caafimaad oo deg deg ah markaasi marinka khaza xilli loo sii marinayo markaa xadka masar uu la wadaagay ee loo yaqaano rafa waxaana markaa sidaa sheegay agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka tedros arenhom oo qoraal uu bartiisa twitter ka soo dhigay sidaa ku xaqiijiyay sidoo kale waxaa markaa sii kordhaya tirada dadka kumanaanka kuna ee ka cahi cararaya guryahooda ee ka barakacaya duqeymaha aan loo meeldaynaya maamulka yuhuudda ay wadaan khasaaraha dhimashada ayaa sii kordhaya iyadoo dadka rayidkaana ay markaa laba kun ku dhow yihiin haatan dhimashadooda dhaawacuna kumanaan kun oo kale uu yahay welina waxaa markaa lasoo warinayaa in ciidamada yuhuuddu isku diyaarinayaan markaa in si toosa ah ay u galaan ciidamadu oo boqolaal kun oo ciidan ayaa ku diyaarsan xadka si ay weerar toosa ugu qaadaan khaza iyadoo markaa la aaminsan yahay in khasaaruhu intaan ka badan karo haddii si toosa isku fara saaran ciidamada yuhuudda iyo dagaalyahanada ururka xamaas oo la aaminsan yahay in khaza ay ku fara adeegi doonaan maadaama shan iyo toban sano ka hor amaba lix iyo toban sano ka hor ay horeyba ugu qabsadeen dagaal xoogan oo maamulka yuhuudda ay la galeen dhinaca kale isbitaalada ku yaala marinka khaza gaar ahaan waqooyiga waxay diideen inay ka baxaan deegaanadooda iyo shaqooyinkii ay wadeen sida laga soo xigtay dad bukaana oo qaarkood xaalada halisa ku jira una baahan markaa caafimaad iyo gargaar gurmad waxaa la warinayaa inay diideen kooxaha ka shaqeynaya caafimaadka ee ku sugan waqooyiga khaza amarka israa'il ee ku aadan inay isaga baxaan waqooyiga iyagoo sheegay in marnaba aysan socon doonin waxaynu helnay wicitaan ka yimid ciidamada israa'il jimcadii oo ay nagu sheegayaan inaynu ka baxno isbitaalka ma suurageli karta taa kama bixi doona ayuu yidhi axmed muxaana oo isagu markaa ka shaqeeyay isbitaalka loo yaqaano al cawda ee ku yaala jabaaliya wakaaladda wararka ee anadol ayuu sidaa u sheegay taasi suuragal ma aha ayuu hadalkiisa raaciyey dad badan ayaynu ka saarnay balse weli waxaa jira dad kale oo xaalad adag ku jira ma suurageli karto inaynu ka baxno dhismayaasheena iyo guryaheenna ayuu hadalkiisa ku daray sidoo kale waxaa lasoo warinayaa marka in khasaaruhu uu yahay mid aada u sii kordhaya marka la eego khasaaraha ka dhalanaya duqeymaha ay wadaan ciidamada maamulka yuhuudda waxaa sidoo kale la sheegay in ilaa kun iyo saddex boqol oo dhismayaalax ay ku burbureen duqeymaha maalinkii sideedaad galay ee maamulka yuhuuddu ay ka wadaan khaza iyo dhulka falastiin sida laga soo xigtay qaramada midoobay hay-adda loo yaqaano wollipod humanitarian agence oja shan kun iyo shan boqol iyo afartan guri ayaa ku burburay sidaasoo kale guryaha waxa ay markaa ka badan yihiin ilaa shan kun khasaaruhuna waa uu sii kordhayaa midka maal iyo midka waa midka hantiyadeed iyo sidoo kale midka dadka rayadkaa soo gaaray weli barnaamij waaladegeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib weli barnaamijka ola degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan saaxiibayaal markaan haddii aynu ku noqono arrimaha falastiin oo ah ciwaanada ugu weyn ee warbaahinada caalamku ay wax ka qorayaan maadaama ay weli sii kordhayaan tacadiyada iyo dhibaatada lagu hayo dadka rayadka ee falastiiniyiinta jordan waxay sheegtay in barakicinta horta leh ee ay bilaabeen yahuudu ay gobolka ku keeni karto markaasi dhibaato xoog leh sidoo kalena ay sii hurin karto colaada ku salaysan isirnaceebka iyo taariikhda iyo gumaysadiidka ee markaa ka socota bariga dhexe jordan waxay shaaca ka qaaday markaa in loo baahan yahay in isra ay joojiso dhibaatada ay ku hayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta sidoo kale qorshaha ku aadan barakicin hor leh inay sameeyaanna dadkan ay guryahooda ka kiciyaan ay si xoogana kaga bixiyaan inay keeni karto in ceybka kusii kordho dadka falastiinna ay mar weliba diyaar u yihiin inay isdifaacaan qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jordan waxaa lagu sheegay in horey khaza looga go-doomiyey gargaarkii bini-aadantinimo iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo horlana markaa haatan ay ku socdaan oo ay mid yihiin duqeynta aan loo meeldayin haddana in loogu daro in dadkoodii ku noolaa awalba xaaladaha nololeed ee aad u adag in haddana la dhaho markaa guryihiina ka baxa oo ka taga meel ay aadaan iyagoo aan garanayn ayman safadi oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jordan waxa uu sheegay in looga baahan yahay israel inay dib u eegto go-aanadeeda qalafsan iyo sidoo kale go-aanada ay ka muuqataan cadaawadda iyo deg dadka reer falastiinna dhibaatay ugu filan tahay intii hore oo aanay mar kale aqbali karin in lasii barakiciyo marinka khaza waxaa ku nool dad ka badan laba dhibic milyan oo ruux horey ayuu go-dan u ahaa muddo lix iyo toban sano ah ma jiro wax soo geli karaa iyo wax ka bixi kara ogolaasho la-aanta maamulka yuhuudda wadooyinka soo gala waa ay kooban yihiin sidoo kale waa dhul aada go-doon u ah mana jiri karo iyadoo aysan maamulka yuhuudda ogeyn wax la gelin karo gudaha khaza khaza waxay hore kaga jareen maamulka yuhuudda korontadii cuntadii biyihii iyo adeegyadii kale ee muhiimka ahaa taana waa midda keentay in xaalada nololeed oo aada u adag ay galaan dadka ku nool marinka khaza waana dhibaatada ugu weyn ay wajahayaan marka la eego haatan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta sidoo kale duqeymaha ayaa gaaray marka la eego maalinkii sideedada iyo marayaan duqeymuhuna waxay u muuqdeen kuwa markaa aan loo meeldayeyn lix kun oo bambaanooyinka wax burburiye ah ayay maamulka yuhuudda u isticmaaleen dadka falastiiniyiinta ee ku nool dhulka ay xooga ku haystaan yuhuuddu ay ka mid tahay ghaza qeybo ka mid ah iyo dhulka kale ee daanta galbeed tirada dhimashada haatan dadka falastiiniyiinta ee duqeymaha israel ku dhintay oo saacad weliba kordhaysa waxay haatan mareysaa kun iyo boqol oo ruux waana dadka rayidka ah dadka ku dhintay duqeymaha sidoo kale dhaawaca dadka falastiiniyiinta waxa uu haatan marayaa toddoba kun lix boqol sagaashan iyo lix ruux waana dadka inta badan ku dhintay duqeymaha waxay u badan yihiin caruur iyo haween iyo dadka da-da sidaasoo kale khasaaraha gaaray maamulka yahuudda waxaa iyaduna ay tirada dhimashadu mareysaa kun iyo saddex boqol oo ruux dhaawacuna waxa uu haatan sii cagacageynayaa saddex kun iyo afar boqol oo dadka yuhuudda ah sidoo kale waxaa socota marka la eego barakacin xoog leh oo ay maamulka yuhuuddu wadaan xilli ay haatan durbaba bilaabeen eh, markaasi weerar dhanka dhulka ah ama eventury ah oo ciidamadoodu maamulka yuhuuddu ay si toos u galayaan marinka khaza taa oo laga digayo ina keeni karto in dagaalku waqhtigiisu dheeraado sidoo kalena ay israel geysan karaan gabodfallo iyo tacadiyo ka dhan xuquuqul insaanka maadaama ay markaa laga yaabo in weeraradan ay u muuqdaan kuwo argoosi ah maamulka yuhuudduna aysan ciidina u aabayeeli doonin dadka reer falastiin ay isku dayi doonaan inay isdifaacaan taasi oo markaasi keeni karta in ay sii kordhaan iskahorrimaadyada u dhexeeya dadka reer falastiin ee xaqudirarka iyo gumaystaha yuhuudda oo dhibaato ba-an ku haya dadka reer falastiin weli barnaamijka oad adeegsanaysaan k nn waad nagala socotaan saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka waala degeysanaysaan markaana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso war kalemaanay war ma haysaane godadkii cidciidka waa loogu galay bow hadda markaan godadkii arkay qarandii inay qoday waxaan ahayn lama moodo war bashiir dheerow maadaan maqal shabaab godgal god bahalgal bahalgodgal god shabaabgal aryaha ku dheelin warkee wuxuu ahay diingodgal god goragalgora godgalgod diingal war ma gooja cadda ka hadlaysaan ka socda waa nin gooja cadda gabal ugu dhacay warna miyaw baroor wiilishee godgoda jirtay maana kana afkii jirna mayn haystan waar zeintaan garanayo way dhaaftay war weligii marka waa dhex aradhiine wax dhanbay gumaadee ku gabood falaayin wa garsoori laha tahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay warbashiiro waxaad ka tagtay gafuur duubata iyo indhaha guud ku xirataaba gardarooy gardarooy godkaagii waa kaa lagugu soo galay dalabow gafuur duubtooda ma aqaane godaadkii ay gaaleni iyo ma lagu guubay geedihii godadkii ay gaaleen iyo ma lagu guubay geedihii walle geed kuma qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado caddaa gowracay tolka war waxaan maqli jiray geelo waxaa lagu yaabaa markaad ciin daaqdee shabaabka waxaa gabalkoodu dhacay markii shacabku ku kacay gafuur duubata iyo indhaha goodku xidhataba gardaroy wadkaagii wataa lagugu soo galay waar anugu waxaan odhan lahaa godad qodataya sidii bahalgashaa ku gurguurataa waa yeelkadiinni waranna waxaan ku dari lahaa gamba xirataya geeda fuushaya isgalaashaya waa yeelkadiinniuryaada reer kalamaanow markuu ragsoo helo gabdhaha mashxaradee waa soo guduutiya gabalkii dhacayaba geedkunbaad fadhisaane gurmad baa sacdae hubka maa gurataan oo colka maydun gashaan waana saasta nala soo gaare war axmed oo miyaanad maqal afku wuxuu la xoogyahay magliga xawda kaa jara war waxaa kaloo la yidhi soomaalay dhagala ay taan meel dheer dhowrinay dhusuqa uunku iska dhaqay midii lagu dhaafay intaas dhiilla aan galshiya dhawaaq baan ugu hayaa dhidhaab meeltaaliyoonay dhagaha ay waldheejii kormaynka darwayti waxaa kaloo la yidhi soomaalidu gef kama dhiidhiyaan guudka loo suray darrada ma diidaan xaqana garab ma siiyaane inta goori goor tahay dulmiga kama gadoodaane markay beledu goonyaha martoy gees walba u dhaafto oo nabaddu ceel dheer gashay go ay yidhaahdaan war bislow maagaasaasaan arday soomaalida gardarada ma yeelaan gefka uma dulqaataan geerida ma diidaan yaleeri warmadayow taasi mar midii cowol ku tagtay waaye miyaadan maqal gardarray godkaaga waa lagugu soo galay war kalemaanay war mahaysiine khamiista waad ogtihiin in golaha wasiiradu shiri jireen laakiin maanta madaxweyne xasan shiiqaa cashir guddoominayaa la yidhi ra'iisul wasaarihii madhuuse mareeb u oo ma furintay isu bedeleen furuntidiina maaha salaadaha kareebay war madayow lafta garan wasiir maahana naga joog war wasiirkii arrimaha gudaha maxamedka ahin miyaa ka soo qayb galay halla yaabin goojacadda kabacdiba sidaasu aha ninkaani war waad falantiinoo waxba laydinima sheegi karee bowa go'aamadii ka soo baxay shirkii garowe mucaaradka hadda deni looma sheegin war ninkaana geetimirkii uga dhigan ka gudub bowa afayeenka madaxweynaha jaamac dabaraani inuu saacadaha soo socda dadka la hadlahayuu sheegay war mar hore hadalay lafta garan weliinare weerar irkii dhulka ee shabaab ka gaade war maday laftirkiisa daynuunaya miir ugu dambe war dhammaantiin allaha idin caafiye wasiiro badan oo wadnaha farta ku hayaan arkay warsiindalaasii doona leyina wadnahay dhagle dhagdhag miyaa ka dhacday fartii wadnaha isku qooba yidhaahdaan war warkaan ha dhex gelinine qaar waxay ka baqayaan mukayfka ka baxee furunta taga in la dhaho qaarna waxay ka baqayaan xilka dhan in laga xayuubiyo qaarna waxay ka baqayaan in la ganaaxo qaarna waxay ka baqayaan musuq in maxkamad lagu soo taago hadda mid walba wuxuu gala og yahay garanayaubow waxda lacag sugahaya kuma jiraan miya dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa iyo dheegi jari war sidaas maahane nin waliba nin waliba wuxuu qaba yaqaanaa loo soo qadimayaa war nin waliba wuxuu qaba yaqaana haddii loo soo qadimayo kuwii yurub tagsiilayaasha ka ahaa hadda baabuurta isgini kadaawada miyaa la leeyahay ille waa darawal wasiir noqdee qobow kuwii hargaanlayaasha ahaa dharka ciidanka toloma la leeyahay wirsaaqadda ilaahayaa baxsho war ma haysaane aniga waxa iigu yaab badnaa nin aan saaxiib ahaa jirnay oo iskandanefiyaankaan ku arki jiray oo kuug ahaa markaan xamar ku arkay isagoo bullad buruuf wato la waardiyeynayoo suud xihan oo wasiir noqday warkaasu sugee badarkaiska kafaylea ciidanka furunta hore badarankarmeelngari waay warbuuqwa tigtoga iyo soshal midiya ku fiican baa jire iyagana makaamiradoon baa la siinaya la odhanaya ciidanka war calaa kulli xaal madaxweynuhu haddii uu shir guddoomiyey golaha wasiirada waxay ila tahay inuu dhihi doono ninkii akhrisku roon iyo ninkii orodku roonba kuwa qaar badanoo waxba talin baa jire hadda ma iska joogahayaan haano shabaabka milishagaeeno ee i b o ka jiraan tooshkilka aftiiniyahe warduqoo furunta jira magaalada fadhiya ma fakaro miyaa war calaaya kulli xaal intii fahamkiyo garaadku fiyow yahay ee xishootaa fidniya qayrkala taqaana faa'iida u arag colaaddu inay nagu sii fogaato waxay fakarkii ku raacday ficilka madaxweynaheennu qabowgii fillada ku diidee ku tegay furimaha dagaalka war madaxweynaha fakarkiyo rafaadkiyo daalka faraha faraha badan oo foolkiisa ka muuqda farriin weeye ilaa inoo fasir iigama baahne miyaydnaan wax fahmayn war shabaab waday kuwii feenan jirayow hadda waa ka fiigee markii faraha lagu dhigo bal maxaa falaysaan war soomaaliyay maanta qof kastoo damiirle waxaa nala gudboon dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku jiro in loogu hiiliyo lagu garab istaago maxaa yeelay haddii laga daba wareego oon daacad loola shaqayn isaga iyo innaguba fashilka ka faa'iidi waxaana intaa ku dari lahaa madaxweynayaashii dalkan horay u soo mooday iyo ministarkay xuli jireen maalmadabadooda gurigooda iyagoon hal sano waa muddee weli makaabaysan muraaljabinku waa lagu ridoo maag la kowsadeye dadkeennuna majaha laysqabtay magac ku raadshaane nin walaalkii maad uga jiriyo maange iyo dhuumad magle cadowga uma looshan karo moorada u tuban war waxaa kaloo horay loo yidhi nin walaalki geed ugu jiraa geestii noqon waa warbo waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii iihili yidhi hoog alla baday war waxaa kaloo la yidhi walaalkay nimaanu haystay muxuu wadda ii fadhiistay leeray walaalka hooba dabka ka jara adiina gaaroodka lagarafade aryadhaha waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii raadraadiha dhuuma kari waay war calaa kulli xaal sidii cabdilla haddaan u shirbo waxaan dhihi lahaa dad isakraaya hadyo jeer horumarsay ku higsadaan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how beenuu hadday baanaantimaad wabadaasinaabadame beenuu hadday baanaantimaad wabadaasinaabadame ashayakum akhbaarakum lizamaan maa shuftakum iye bashiirow mataasaad keentay war isbitaalka soomaali sudaneys sanadkii afaraaduu ku guulaystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaana bila sharaf guddoonsiisay hay-adda business awer hayay war soomaali sudaneys dhaqaaqda mana gaari karo warwaaqlow aniga hadda ku gaarsiinaya sidee lagu hayaa war seehaay isuu hileenka jirtana sila aswalka bahay soomaali sudanes halseedoy aryadhaha horta soomaali sudaneys ma isbitaalkii afar jeer ee koobaa soo gaalow ahay ma isbitaal boqolkii afar jeer ee koobaad soo gaalow ahay war isbitaalka soomaali suudaanays cid kasta oo gudihiisa gashaa waxay garanaysaa goob caafimaadka aad ugu haboon inuu joogo waxayna ugu tegayaan dhakhaatiir adduunyada u kala dhashay oo quburo ah oo mid walbaa taqaqus gaara oo aqoon u leeyahay ka shaqaynayo war dhakhtarka cudurrada guud ma jooga miya <laughs> war aan helo walaagaas waljaramaamasaari mindilanba meela mudinya war calaa kulli xaal war laynima sheegi kara isbitaalka soomaali suudaanays caafimaadsan kuu sheeg warba waa ummadda waxay doonto maweydaa hore loo yidhi war warka ha ku daalinina somaali sudanis ku ekeeya war calaa kulli xaal soomaali sudaneys sancadooda qalliinkaa saa'id loogu riyaaqo dadku waisla saxeene sacabka maanu garaacno war cid wax qabata dadku waa u qiraa dhakhtar bay sokeen qoray adna weli ma dhaadanid adna weli ma xubintii kalmaan ayaad maqlayseen guud ahaana waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijka la socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo adooniga adkaysan inabeese afrisaan wax deyniyo ha isinabeese an adduunka niyad kuma geysan